alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal maa callamtana wabaalan calayna allahuma aamiin baabka shan iyo soddonaad baabu xaqi zawji cala almar'a wuxuu u baab yahay ninku xaqa uu ku leeyahay cala almar'ati qofka dumara ee uu qabo xaqa uu buu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim alrijaalu raggu qawaamuuna waa qaar markaa maamulaya oo xukumaya cala annisaa'i dumarka qaar xukumaya oo maamulaya weeye maxay u maamulayaan ee amarka iyagu u leeyihiin laba shay sababtood bima fadala allahu bacdahum calaa bacd yacnii fadilaadda ilaahay qaarkoodba qaarka kale ka sarraysiyey oo ka fadilay oo dadka ilaahay waa kala fadilay markaa dee ragga iyo dumarkana ragguu ilaahay fadilay ragga ayuu fadilay oo xagga marka caqliga iyo waxaweeye xagga markaa yacni xoogga iyo kartida yacni waxaweeye dee raggiiba marka waxa mudan dumarkii waa naaqisaatu caqlin wa diin yacni marka xagga tafdiilka ilaahay u fadilay waa mid taas waxa weeye waa ku yeelanayaan taas sababteeda qawaamada wa bimaa anfaquu min amwaalihim iyo masruufka ay xoolahooda ku masruufayaan taana waa ku yeelanayaan inay markaa maamulaan waa ku yeelanayaan xoolahooda ay ku masruufayaanna waxaa looga jeedaa waa mariinka iyo masruufka iyo meherka mid walba raggaa laga rabaa qofka dumara hadduu markaysagaa mehersado yacni waxa weeye xoolihii uu ku mehersaday dee ninku waa inuu bixiyaa marka xoolihiisii buu markaa bixinaya farqina ma kale laha inay gabadhi faqiiro tahay ayna waxba haysan gabadhii iyo inay markaa khaniyo tahay farqi ma kale leh waa inuu markaa hadduu qofka dumara guursaday meherkeedii siiyaa wuxuu ku mehersaday waana inuu masruufaayoo mariimaa oo hugeedii iyo cuntadeedii yani markaa uu bixiyaa walow marka waxaweye haniyadba ha noqoto waxay ka mid tahay waxyaalaha raggii lagu leeyihi marka maadaama marka xoolahoodiina marka waxaweye iyaga ay baxayaan dee waa in wax u muqaabila ay jiraan saas aawadeed amarkii waa in la yidhi isaga yani marka raggaa leh qawaamadii bimacnaa maamulkii iyo amarkii waxaa leh ragga ayaa leh dumarkiina dee waxa saaran daaca saaran laakiin taasi diidi mayso inuu la tashado inuu la tashado diidi mayso waxaa jira xadiis daciif oo sheegaya shaawiruuhunna wakhaalifuuhunna fa inna fii khilaafihinna baraka xadiiskaas waa daciif yaan lagu kadsoomi wuxuu sheegayaa dumarka la shawra oo la tashada haddana markaad la tashataan khilaafa siday ku taliyaan sida ka duwan yeela fa inna fii khilaafihinna baraka waayo khilaafka yaga la khilaafaa barakadu ku sugan tahay marka hore la tashada marka dambena khilaafa xadiiskaasi waa daciif nebiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam nebigu inuu yidhi kama sugna marka waxa weeye haddii talo saxa ay sheegaan saxdu waxay tahay in la maqlayo la raacayo waxaana u daliila xadiidkii umu salame ku saabsanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii xudaybiya inuu talo weydiiyey sanadkii xudaybiya waa tii uu doonaayey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu cimraystu doonayo saxaabadiisana jamac badan baa la socda oo kun iyo afar boqol oo saxaabi oo hubkoodii wata ayaa la socday cumray soo xidheen cumray u socdeen haddiise dagaal ku qabsado diyaar bay iska ahaayeen laakiin dagaal umay socon dagaal umay socon gaaladii qureysheed baa u diidey inay markaa waxaweye maka galaan dagaallana dhacay oo dee markaa dagaallo doora ayaa dhacay colaad baa jirta wax heshiisa oo ay qaateen oo ka dhexeeyeyna ma jirin dabeedna waxay ama nimankii wixii ina dhex mareen ayaa markaa waxa weeye iyadoo wax heshiis oo ina dhex maray jirin iyagoo hubaysan intay maka soo galaan iska cumraysanaya oo nabad ku noqonaya ceeb bay inugu tahay taas ceeb ayay inagu tahay bay yidhahdeen yacni taas la maqli maayo carabina maqli mayso waxaa la odhanayaa waxa weeye waa ka baqeen waxa weeye markaa ayaa la odhanayaa si aan taasi u dhicin waa in markaa aynu baajinnaa haddii kale dagaal baynu ka xignaa halkaasay istaageen markii dambe waxay ku dhammaatay arrinka heshiis lagu heshiiyey qodobo dhowraa qodobadiinu waxaa ka mid ahaa in sannadkan aynay cimraysanayn noqdaan sannadda soo socotana xilliganoo kale inay soo cimraystaan iyagoo hubkoodii wataan oo hubku ugu jiro yacni seefuhu galka ugu jiraan saddex maalmoodna ay maka joogaan yani heshiis markaa saasa ayay soo galeen oo toban sano markaa in yani nabad laysku dhex marayo oo heshiiskaasi guntan yahay oo aan cidina cid waxba yeelayn saasaa lagu heshiiyey xaaladii marka caynkaa heshiisku ku dhacay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii wuxuu amray inay waxaweeye hadyigooda ay wadaan iyo xoolihii ay doonayeen xaramka inay ku qalaan inay waxaweeye markaa qalaan oo gowracaan timahoodana xirtaan oo xalaaloogaan markuu sidaa nebigu amray calayhi salaatu wasalaam saxaabadii hore uma fulin arrinkii waxaanay markaa samayn jireen amarka uu nebigu siiyo calayhi salaatu wasalaam saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam horay u fulin jireen laakiin maalintaa hore umay fulinin adayga arrinku ku adkaa daraaddeed xoogaa waxaanay kollay dallaysanayeen nebiguba xaaladiisu waa idinla mid dee isaguba hadyigiisii ma qalin weli yacni waxaweye timihiisiina ma xiirin marka dee haddaanu hor ka samayn hor in laga sameeya inayna waajib ahayn baa ficilka nebiga ay ka deliishan karaan ya laqad kaana lakum fii rasuuliillahi uswatun xasana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo noqday isagoo arrinkaa la yaaban ummu salamu u yimi wuxuu u sheegay qisada wuxuu yidhi waxa weeye amarkii waan amray ruux ku dhaqaaqay ma jiro nebigu markaa kuma odhan ila tali laakiin markaa dee macno ahaan in wuxuuna ay kollay uga sheegto waa iman kartaa markaysagaa inay muraad tahay waa iman kartaa ummu salama waxay ku tihi yaa rasuul allah adigu markaa hadigaaga gowrac xoolahaad waddee markaa xaramka doonaysa inaad ku qasho adigu gowraco biree qofna u yeedho waxaad tidhahdaa timaha iga xiir intaa haddaad samayso way samaynayaan bay tidhi sidii buu nebigu ku fuliyey hadigiisi gowracay yacni markaa ninna u yeedhay saxaabadii ka mid mida dabe markaasuu timaha iga xiir mar alla markuu nebigu saa sameeyey bay markaa saxaabada isku qamaameen oo arrinkii degdeg u fuliyeen ya degdeg ayuu fuliyeen marka waxaa laga qaadanayaa inaan la odhanayn tala dumar soo jeediyey iyo ha la khilaafo oo khilaafkoodaa baraka ku sugan tahaye in taladooda hadday sax tahay la raacaayo tala sax hadday sheegaan in la raacayaa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya marka xadiiskaas ha ku kedsoomina wakhaalifuuhunna fa ina fii khilaafihinna baraka waa daciif weeye faalsaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilghaybi bima xafida allah faalsaalixaatu dumarka wanwanaagsani qaanitaatun qaar raggooda ateecaya weeye ama qaar allahna ateecaya raggoodana ateecaya weeye xaafidaatun lilghaybi waa qaar markaa ilaalinaya yacni wakhtiga maqnaanshahana yacni markaa ee raggoodu ka maqan yahayna yacni markaa ilaalinaya weeye nafahoodi iyo maalkiisaba bima xafida allah waxay markaa ku ilaalinayaan ilaalinta ilaahay ilaaliyey ama u amray inay ilaaliyaan aawadeed ayay markaa ku ilaalinayaan waxaa laga qaadanayaa aayadda mas-uuliyadda inuu raggu leeyihiin oo qawaamadii haddii la yidhi ragga ayaa dumarkii maamulaya dee lidku inaanu sax ahayn gaaladii dee markaa dumarkiibay fadileen oo ay korraysiyeen oo yidhaahdeen amarka yagaa leh oo ninkii waxa weeye ilaa la yidhi ay ka cabbireen qaarkood ninkii wuxuu noqday markiisa markaa caruurta ka ugu weyn ayuu noqday gabadhii baa la dallacsiiyo iyadaa amarka lehoo wax allo waxay dee markaa tidhaahdaa fulaya ya dadkii markaa waxa debadaha tegey dhibaatooyinka qabsaday ka mid tahy hadday isqabtaanna ninka iyo qofka dumara marka horeba mutaham wuxuu ku yahay inuu gabadha dulminayo marka horeba markaysa halkaasay iska taallaa amarkiina waxaaba iskale markaysa waxaad arkaa dumarkiibaa iskale oo la siiyey taasi waxa weeye marka sharcigu siduu sheegaayo way khilaafsantah marka qawaamada iyo amarka waxa leh yacni waxa weeye ragga ayaa leh waxayna raggu ku heleen laba shay tafdiilka allah fadilay xoolaha markaa lagu waajibiyey ee marka iyagu ay bixinayaan ay bixinayaan waa inay dumarkii dee iyagu wax masruufaan lama saarin ragga ayaa markaa la saaray ragga ayaa la saaray masruufka inay bixiyaan marinka iyo masruufka iyo meherkaba waa saas waxaa kaloo laga qaadanayaa mas-uuliyaadka guudna wadannada inay u taliyaan ama madaxweyneyaal ay noqdaan iyo wax la midka ah wixii mas-uuliyad guud iyo xil guud dumarku inaynay qabanayn waayo si caama allah wuxuu yihi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa walirijaali calayhinna daraja ya lan yuflixa qawman wallow amrahum imra'a wa ama alaxaadiisu axaadiista miya xadiiska laba boqol iyo lixyo siddeetan fa minha xadiisu camr bn axwas waxaa ka mid a ah xadiiska camr bn axwas asaabiqu ee soo hormaray fi lbaabi qablahu baabkii kan ka horreeyey ku soo hormaray waynu soo marray xadiiskaas yacni camr bn axwas waa xadiiskii dheeraa ee ku saabsanaa alaa wastawsuu binnisaai khayra xadiiska laba boqol iyo toddobiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo siddeed iyo siddeetan can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi idaa daca arajulu imra'atahu ilaa firaashihi idaa daca arajulu ninku hadduu u yeedho imra'atahu haweenaydiisa ama markaa waxa weeye qofka dumare uu qabo hadduu u yeedho ilaa firaashihi gogashiisa ugu yeedho falam ta'tihi dabeedna aynay u imanin oo aynay marka waxaweeye amarkaa qaadanin fa baata uu habeenkaa baryo ahaado ghadbaana mid cadhaysan calayhaa korkeeda u cadhaysan lacanatha almalaa'ikatu waxaa nacdalaysa malaa'igtaa nacdalaysa xataa tusbixa ilaa ay ka waabariisanayso malaa'igtu waa nacdalaysaa muttafaqun alayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin lahumaa riwaayo bukhaari iyo muslim u sugan riwaayo bukhaari muslim u sugan waxaa ku sugnaa idaa baatat ilmar'atu haajiratan firaasha zawjiha idaa baatat ilmar'atu hadday qofka dumari barido bimacnaa ahaato habeenkaas haajiratan mid ka hijrootoo ka dheeraatay firaasha zawjiha ninkeeda gogoshiisii mid ka fogaatoo ka dheeraatay ay tahay oo ka hijrootay lacanatha almalaa'ikatu waxaa nacdalaysa malaa'igta ayaa nacdalaysa xataa tusbixa ilaa ka waabaraysanayso malaa'igtu waa nacdalaysaa wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam riwaayo kaloo muslim saxiixa ku soo wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi waaladii nafsi biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye maa min rajulin yadcuu imra'atahu ilaa firaashi maa min rajulin nin ma jiro yadcuu ugu yeedhaya imra'atahu haweenaydiisa ama qofka dumare u qabo ugu yeedhaya ilaa firaashii gogashiisa ugu yeedhaya ma jiro oo fata'baa calayhi dabeedna ay diidayso ayna u imanayn ay diidayso ila kaana aladii fi samaa'i saakhitan calayha xaal axwaasha ka mida saasi dhici mayso ila kaana aladii xaalu ahaaday mooyaane kii fi samaa'i ay cala asamaa'i samaawaadka korkooda ku sugnaa ama fi samaa'i ay fi lculuw xagga sare kii ku sugnaayo allaah ahi inuu noqdo mooyaane saakhitan calayha mid u cadhoonaya qofkaa dumara xataa yardaa canha ilaa uu ninkeedu ka raalli noqonaayo allah waa u cadhaysan yahay oo waa u cadhoonayaa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qofka dumara hadduu ninku u yeedho oo gobasha ugu yeedho ee inay u timaada inay waajib ku tahay markastuu dalbo oo u yeedho inay ajiibto oo markaa u timaaddo oo wuxuu ka dalbayo ay yeesho inay waajib ku tahay hadday yeeli weydana inay ku dembaabayso dembi kabaa'ira weliba ay tahay dembiga ay dembaabayso ile dunuubta waxay u qaybsantaa kabaa'ir iyo sakaa'ir marba haddii la yidhi waxa weeye allah baa u cadhoonaya hadday diiddo mar haddii la yidhi malaa'igtaan nacdalaysaa haddii ay diiddo waxaa laga qaadanayaa dembigaasi inuu yahay dembi kabiiro ahee aanu sakhiiro ahayn inuu kabiiro yahay dembigaasi aanu sakhiiro ahayn baa laga qaadanaya farqina ma kala lahaa axwaasheeda waxaa dhici karta in dadka qaarkood ay moodaan markay daahirka tahay keliya inay ajiibtaa inay waajib ku tahay laakiin ama daahir ha noqoto ama markaa dhiiggii caadada ha lahaatee hadduu markaa dalbo inay gobasha ugu timaado inuu markaa yeeshaa waajib bay ku tahay waxa weeye markanay daahirka aynay ahaynna dee istimtaac kala u bannaan inuu waxaweeye markaa ku istimtaaco oo ku raaxaysto laakiin aanu galmo la imanin isnacuu kulla shayin ila annikaax sida xadiidku ku soo arooray in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markay dumarku caadada leeyihiin wax kastaba sameeya oo aan galma ahayn galma ma samayn karo oo dee waxa weeye markaa iyadoo gabadhii ay xayd leedahay oo dhiiggii markaa waxa weeye xaylka ay leedahay inuu u galmoodaa uma bannaana oo dee aayadda qur'aankuba waata markaad e, sheegaysa yas'aluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaaa fi lmaxiid waxaa loo jeedaa galmadooda ka dheeraadaa loo jeedaa galmadooda ka dheeraada ayaa laga tilmaamaya marka galmadu ma bannaana marka ay labada dhiig mid ahaan leedahay yacni in loo galmoodaa ma bannaana marka sidaas aawadeed xaaladdaa ay dhiigaga leedahay inay marka waxaweeye ajiibto oo yeesho hadduu istimtaac ka rabo waxay ku noqonaysaa mid ku laazima cumuumka xadiiskana waa soo gelaysaa ila lama kala farqin axwaasheeda markay daahirka tahay iyo markay dhiigga leedahay lama kala farqin laakiin galmo inay ka yeeshaa uma bannaana laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq yacni galmo xaaladda dhiigga ay leedahay inay ka yeeshaa yacni uma bannaana waa inay marka waxaweeye haddii ay u muuqato inuu u galmoonayo waa inay galmadii iska celisaa waayo waa ku dambaabaysaa qadra alistitaaca qadarkay kari karto wayna iska celisaa isagana ay ka waanisaa inay tidhaahdo waxa weye isagaa dee dembi ku qaba oo ay marka waxaweeye faraha ka qaado yani taasna ma aha waa inayna ka yeelin waa ka yeelin marka galmada xaaladda dhiigga ay leedahay dhiigga caadada ama dhiigga dhalmada ay leedahay laakiin istimtaacii kale saas yadaa buu u bannaan yahay waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida xadiidka uu ku tusinaayo xadiiska hore wuxuu sheegayaa lacanata almalaa'ikatu xataa tusbix malaa'igtu waxay nacdalaysaa ilaa intuu ka waaberisanayo xadiiska dambena wuxuu sheegaya ilaa kaana aladii fi samaa'i saakhitan calayha xataa yarda canha marka labada xadiis raalli ahaanshihii waxaa dhici karta dee inuu marka subaxnimadaba ka dambeeyo marka macno ziyaada ayaa ka iman kara waxaa dhici karta saqda dhexe marka lafteeda inuu marka waxaweeye maadaama dee inuu turisu u turayo daraaddeed inuu marka iska cafiyo oo dee uu ka raalli noqdo marka waxa weeye cadhadii ilaahay wuu cadhoonayey iyadu waxay ku xidhan tahay raallihaanshaa ninku ka raalli noqdo ama ha dhowaato ama ha dheeraato yacni marka ama ha dhowaato ama ha dheeraato laakiin lacnadu waxay ku xidhan xidhantahay ilaa waa beriiska ilaa waagu ka baryayey ayay ku xidhantahay haddii waxa weeye marka qofkii dumari markay sidaa yeesho uu ninkii u cadhoon waayo isaga cudurdaaro oo iska dhaafo oo aanu markaysa marka u cadhoon markaa lafteeda waxaa laga fahmayaa in marka waxaweeye lacnaddii marka malaa'igtu inay dhacayn fa baata khadbaana calayha lacnatha almalaa'ikatu xataa tusbix waayo qaydkii maxaa la waayey inuu marka habeenkaa ku sugnaaday isagoo u cadhaysan ee haddaanu u cadhaysana iska cafiyo markiiba iska dhaafo oo aanu marka waxawe inu cadhoon yacni waxa weeye inaan markaa lacnaddaasi dhacaynin ayaa markaa laga qaadanaya culamada qaarkood waxay yidhahdeen sida sheikha sancaani la yidhaahdo waxa uu yidhi ninku waxa weeye maadaama cadhadiisa allah la cadhoonayo markuu qofkaa dumara u cadhoode ay xaqiisii u diiddo ee uu dabeedna u cadhoodo maadaama allah u cadhoonayo qofkaa dumara oo cadhada uu ninkaasi u cadhooday ay ka dhalanayso allahna inuu cadhoodo nicmada ilaahay siiye waa inuu ku shukri naqaabuud yani waxa weeye cadhadiisii waxa ku xidhanba in allahna qofkaa dumara u cadhoodo marka sidaas aawadeed dee amar iyo awood baa la siiyey oo nicmo weeye markiisaga taasi u helaye waa inuu ugu shukri naqaa waxaa kaloo xadiiska laga dariishanaya culwiga ilaahay koraynta allah koreeyo ayaa laga qaadanaya ila kana aladii fi samaai saakhitan calayha ninbaa qof dumaruu markaa u khidbeeyey waxay ahayd taalibat lcilmi mid cilmi doonaysa oo yani markacilmiga markaa dalabtay ahayd isaguna daalibcilmi bu aha wuxuu doonay inuu guursado dabeedna waxay istidhi iska hubi markaasay tidhi ayna allah markaasuu fi samaa markaasay tii ma daliil maxaa u daliila ah? xadiiskan muslim buu soo qaatay aayaddii iyo ma soo qaadan a amintum man fi samaa iyo am amintum man fi samaa wuxuu soo qaatay walladii nafsii biyadihi waata nebigu yihi xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyaa u daliila ah ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadihi ma min rajulin yadcuu imra'atahu ila firaashihi fata'baa calayhi ila kana aladii fi alsamaa'i saakhitan calayha xataa yarda canha xadiikan wuxuu ku saabsan yahy mawduucii ayuu ku saabsan yahy bayna azawjayn xadiiskaasuu deed u deliishay mm, marka nuqtaa ku jirta kaanna huu leeyahay haddaad gacan gasho xukunkaasnada waa kaa horreeban si ogaataa xadiidka laba boqol iyo siddeed iyo siddeetan oo can abi hurayrata radia allahu canhu aydan ana rasuula llahi sala allahu aleyh wasalam qaal laa yaxilu liimra'atin an tasuuma wa zawjuha shaahidun ila biidnih nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ku salliya nabiga laa yaxilu limra'atin uma xalaal aha qof dumara an tasuuma inay soontaa xalaal uma ahaa wazawjuha shaahidun iyada oo walxaal zawjuha ninkeedu shaahidun uu joogo xaadir yahay inay soon sunno ah soontaa uma xalaal aha ilaa biidnihi xaalay idankiisa ku lamaan tahay mooyaane xaal kale inay soontaa soon sunna ah uma bannaana riwaayaadka qaarkood baa caddaynaya soonka sunnaha in loo jeedo fii kayri ramadaana ramadaan waxaan ahayn inay soontaa uma bannaana iyadoo ninkeedu joogo xaal u idmay oo u ogolaaday mooyaane berri inaan soomaan doonaya ka warran hadduu yidhahdo iska soom marka waa soomayse soonka sunnaha ah hadduu yidhahdo ha soomin ma soomayso walaa ta'dan yayna u idmin fii beytii gurigiisana ila biidnihi idankiisa xaalay ku dheehan tahay mooyaane xaal kale cid kale yaynay u fasixin cid yaynay u fasixin inuu soo galo muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsan yahay bukhariy muslim baa labadooda soo wariyeen wa hada lafdu lbukhaariy kanna waa lafdigii bukhaari waa lafdigii bukhaari waxaa jiray nin saxaabi ah oo la odhan jiray safwaan ibnu mucaal qofkii dumarahay u qabay baa ninkaa ka soo cabatay oo nebigay u cabatay waxay ku tidhi yaa rasuul allaahi ninkani haddaan tukado waa i garaacaa haddaan soomona waa i garaacaa salaadana iyadoo qoraxdu soo baxday mooyaane ma tukado saddex arrin bay sheegtay kow haddaan tukado waa i garaacaa haddaan soomona waa i garaacaa salaadana ma tukado iyadoo qoraxdu soo baxda mooyaane saxaabigii baa laga hadliyey safwaan ibnu mucatal ka warranoo ka jawaab wuxu yaa rasuul allaahi waxaan ahay nin dhallinyaro ah salaad bay gelaysaa way dheeraynaysaa laba suuradood bay ku tukanaysaa anna waa u baahanay yaa salaaddii bay dheeraynaysaa laba suuradood bay ku tukanaysaa sidaan u garaaca waxay tahay soo gaabi oo salaadda ha dheeraynin waan kuu baahanahaye salaadda ha dheeraynin tan labaadna wuxuu kaga jawaabay soon sunnaa bay iska soomaysaa dabeedna waa soomanhun bay odhanaysa ti soonka aana saas tan ku saabsan salaadda subax ma tukado iyadoo qoraxdu soo baxda mooyaane taana wuxuu ka yidhi waxaanu nahay reerna la yaqaan inaan hurdo badan nahay hurdadayadaa badan saas aawadeedoo qoraxdu soo baxda mooyaane maba toosi karaba nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu amray wuxuu ihi salaadda yacni soo gaabi oo suurad baa kugu filan hadduu ku yidhi soo gaabi soo gaabi tii soonkana wuxuu yidhi isagoo ku idma mooyaane soon sunno aha soomin tii salaadana wuxuu ka yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa toosto tuko looma jeedo dee qof ogaan uga seexanayee dadku kale hurdo badan yacni isagaan u qasdinin ayuu markaa dee waxawayan hurdada ku dhaafaysaa baa laga tilmaamaya salaadda xadiidka caynkaasa saxiixyada kuma soo aroorin laakiin ibnu xibbaan iyo hayrkii baa soo wariyey culamada qaarkoodna waa oo waxay tilmaameen xadiis markaa saxiixa inuu yahay oo haabita marka mawduucan isaguna waxba waa quseeya yacni xaqa ninku goortu doonaba qofka dumara dalbo ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqotee waxa weeye waa inay ajiibtaa xadiiskii hore sokii habeenka sheegayey oo idaa baatat waxaa la odhanayaa habeenku waa ugu sii khaasnimo badan yahay laakiin xaqiisu markaa kuma gaarahe hadduu maalinba dalbo waa yeelanayaa markaa saas ayay noqonaysa xadiiskanna waa laga fahmaya waa laga qaadanaya waa yahay axaadiista qaarkoodna waaba caama oo de habeen iyo maalin may kala sheegin habeen iyo maalin may kala sheegin marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa soonkii sunnaha ahaa in qofka dumar aynay soomeen iyadoo ninku joogo inuu u fasaxa mooyaane idan bay u baahantay qallihii ka warran qallaha laftiisa culammadu waxay yidhaahdeen waajib muwasaca maadaamuu yahay ilaa waxa weye wakhtigu cidhiiri noqdo oo wakhtigii qalluhu markaysaga soo cidhiiri noqdo oo shacbaan la gaadho mooyaane ee laga gaadhsiin karo inta ka horraysa yacni waxa weeye waxay noqonaysaa inay idan u baahan tahay inay idan u baahan tahay saasa ahlucilmigu yidhaahdeen waxaana marka laga qaadanaya xadiiska caaisha ay tidhi waxa weeye markaa soom baa wakhtiyada qaar laygu yeelanayo oo cudurdaar laygu yeelinayay bay u jeeddaa dabeed maan awoodi karayn bay tidhi inaan soomo limakaani min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ila fii shacbaana meeshaa nabiga ka joogo calayhi salaatu wasalaam daraaddeed inaan soomo maan kari karayn ilaa bisha shacbaan la gaadho mooyaane shacbaan bay qallan jirtay waayo markaa wuxuu noqday mudayiq waajibkiila wuxuu u muwasaco wakhtigiisu inuu ballaaran yaho waasic yahay iyo inuu mudayiqaho waqtigiisu cidhiidhi yahay markaasuu mudayiq noqonaya laakiin inta ka horaysa haddii ay soomayso waxay u baahan tahay iyadana markaa idan ayay markaa u baahan tahay inay markaa ninkii ka idan qaadato ayay u baahan tahay walow sanku yani markaa qallaba ha noqdee xadiiska laba boqol iyo walaa ta'dan fii beytihi inta dambe walaa ta'dan fii beytihi ila biidni gurigiisa cid yaynay u fasixin inuu soo galo cid u idmay mooyaane hadday og tahay ama ay malaynayso idan sariixaba yaynay hayne inuu cidda aanu diidayn in loo soo idmo gurigiisa la soo geliyo hadday sidaa og tahay amaba ay malaynayso danni haalibah markaa lafteedana waa la mid waxay ka dhigantahay ka idnihi idankiisi bay la mid tahay inuu idankiisi dhacay oo kale oo xasilay ayay markaa la mid hadday ka shakido isku qabato talow yani markaa kan ma ogol yahay inuu soo galo mise qofkan ma ogol yahay inuu soo galo mise ma ogola oo ay geesna u badin weydo xaaladda noocaasana uma idmayso inuu soo galo uma idmayso farqina ma kale lahaa dhowe iyo dheere qofkuu yahay farqi ma kale lahaa yacni saas weeye xadiidka laba boqol iyo sagaashan can ibni cumara radi allaahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatih kullukum dhammaantiin raacin waa ilaaliya ayaa tihiin mid wax raacaya oo marka waxa weeye inuu ilaaliyo ay tahay wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiinna waxaa la weydiinayaa can raciyatihi wixii marka uu raaciga ka ahaayee uu ilaalinaayey waalamiiru raacin ninka madaxda ahi waa raaci weeye waxbuu raacayaa ilaalinayaa oo la joogaa yacni sida xoolaha loo raaco kale ay tahay inuu u raaco waarajulu ninkuna raacin waa ilaalinaya waa raacaya calaa ahli beytihi ahlu beytkiisa yacni markaa gurigiisa dadka u ehelka ah raaci buu u yahay waalmar'atu qofka dumarina raaciyatun waxay raacaysaa oo ilaalinaysaa calaa beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa wa waladihi iyo ubadkiisa ayay ilaalinaysaa oo raacaysaa fa kullukum dhammaanteen raacin waxaad tihiin markaa qaar raacaya oo ilaalinaya wa kullukum mas'uulun can raciyatihi dhammaantiina waxaa la su'aalayaa ciddaa uu raaciga u yahay ee ilaalinaaya mas-uulka ka yahay ayaa la weydiinayaa oo lagala xisaabtamaya aakhiro yacni ma dayacay ma ilaaliyey ammaanadaa ma ka soo baxay ammaanadaa ma dayacay yacni waa lagala xisaabtamaya muttafaqun calayhi xadiiska bukhaariiyo muslim baa isku waafaqsan xadiidka wuxuu u keenay munaasabada ah walmar'atu raaciyatun calaa beyti zawjiha wa waladihi yacni markaa inay qofka dumari yacni guriga iyo ubadkaba inay ka mas-uul tahay oo lagala xisaabtamayo oo wixii marka waxa weeye dayacaad ay ku yimaada iyo ka gaabin ay ku timaada inay iyadu marka waxa weeyaan yacni mas-uuliyaddaas ay lahayd ammaano ay ka soo bixi weyday hadday tahay hadday dayacaadi ku timaaddo ayaa laga qaadanayaa oo xadiisku marka uu ku tusinaya xadiiskuna waa caam ninka laftiisuna yacni marka ahlu dee mas-uul buu u yahay waa lagala xisaabtamayaa waxaa la rabaa inuu dee khayrka kula dadaalo xumaanta ka reebo yacni munkarkii marka munkaraadka xumaanta u diido wanaagga ku barbaariyo khayrka amro salaada amro cibaadada amro xijaabka amro yacni waxa weye waxa xun u diido yacni saas ayaa marka laga rabaa yacni waxaana markaa mas-uuliyaddii laga saaran inuu ka soo baxo xuquuqdoodii siiyo yacni hadday masruufkoodii tahay iyo waxa la midka ah iyo hadday markaa hugoodii iyo arratirkoodii tahay ya waxa la midkaa ah waa inuu markaa ka soo baxo xadiidku waxaa ashyadan waa la tusaaleeyey uune waxaa lagu soo gooyey fa kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyati marka cid walbaa soo gelaysa waxaa soo gelaya kii shaqaalahaa shaqadii loo diray raaci buu ku yahay dayacadduu dayacay iyo tafriidku la yimi waxaweye waa la weydiinaya waxaa soo gelaya kii yani markaa waxaweeye mudariska ay wax dhigayey ayaa soo gelaya waxaa soo gelaya kii muwadafkahaa ee shaqaalahaa waxaa soo gelaya kii markaa xilalka kale loo dhiibay kii waxa weeye shaqo laga tegey wax lagu aaminay nooc walibaa soo geli waxaa soo gelayaa kii waxa weeye markaa caaqilka ahaa ama madax dhaqameedka ahaa ayaa soo gelaya yacni cid buu markaa waxawe mas-uul ka yahay oo raaci u yahay waa lagala xisaabtamayaa wahaakada waa xukum caama xukum caamun xadiidka waa can abi caliyin talq bni caliyin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ida daca arajulu zawjatahu lixaajatih idaa daca rajulu ninku hadduu ugu yeedho zawjatahu ooridiisa ama haweenaydiisa lixaajatihi dantiisa uugu yeedho yacnii firaashkiibuu ugu yeedhay falta'tihi ha u timaaddo wain kaanat cala tannuur haba ahaato mid moofada korkeeda ku sugan yacni mid wax karinaysa oo marka waxa weeye yacni markaa ama waxa weeye kimis dubaysa ama lahoox dubaysa ama waxa weeye markaa wax moofaynaysa yacni haba ahaatabe waa inay u timaadaa waayo dee xaqiisu waxa weye wuxuu noqonayaa mudayiq yacni ayuu noqonaya mid wakhtiga u amro yani marka wakhtigaa ku cidhiidhi ah oo ay tahay markiiba in lala yimaado rawahu tirmidi xadiiska tirmidi baa soo wariyey wanasaai nasaai baa soo wariyo isaguna kubraha ayuu ku soo wariyey cishrat nisa wa qaala tirmidiyu tirmidi waxau yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa xadiis kale waxaa ku soo arooray qofka dumara hadduu ninku u yeedho waa inay markaa ajiibtaayo yeeshaa wa in kaanat cala alqatab haba ahaato mid waxa weeye markaa amaaraadkii fooshu miday soo haysaba ha ahaatee qatabku waxay ahayd markaysaga ah, waa waxa lagaga umulin jiray dumarka lagaga umulin jiray marka waxaa laga tilmaamaya weli may umulin laakiin amaaraadkii iyo marka waxaa yani jucjuucii bay soo dareemaysaa yani waxaweeye yani markaa foosha waa mubaalaqa yani laga tilmaamayo yani xaal walba in markiisa marka ay ajiibto oo ay marka u timaaddo ayaa laga qaadanaya laakiin calaa kulli xaal dee hawlo badan baa haystay ninka laftiisu inuu u turo oo raxmad iyo naxariis isku dayo ayaa fiican oo dee waxa weeye wakhtiyada dhibta ku ah aanu markiisa marka yani markaa dalbin waa sida marka waxay ka mid tahay yani min alcushrati alxasana macaamilka wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan bay ka mid tahay yacni awood baa lay oo amarkaan leeyahay keliya maahee amarkii tuaale ku dar waaynu tuaale ku daraayo de markaysaga u naxariistaa oo dee waxaweye xaaladda u qiimeeyaa yani marka xaaladda qiimeeya xaaladda xataa ay xanuunsanayso dee waa inay ictidaarataayoo tidhahda waan xanuunsanaya markaysa markaasaa ku tidhaahdaa yacni cudurdaarkiina isagu inuu ka aqbalo ayaa markaysa marka ay noqonaysaa oo waalcudru cinda khiyaari innaasi maqbuulu cudurdaarku dadka markaa khiyaartee wanaagsan agtooda waa mid maqbuuloo markaysa waxa la aqbalo wey waa mid la aqbalo wey yani xaqa ninka aad baa loo weynayey xadiidka laba boqol iyo labiyo sagaashan can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal low kuntu aamiran nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan ahaan lahaa aamiran mid amraaya axadan cid mid amraya low kuntu haddaan ahaan lahaa aamiran mid amraayo faraya axadan qof mid amraya haddaan ahaan lahaa an yasjuda liaxadin in qof kale u sujuudo mid amraya haddaan ahaan lahaa ma ihie la amartu almar'ata waxaan amri lahaa qofka dumara an tasjuda lisawjiha inay ninkeeda u sujuuddaan amri lahaa laakiin marka hore waxaabaan dhici karin inuu qof qof inuu u sujuudo inuu amro ayaan dhici karin laakiin hadday dhici lahayd oo aan cid amri lahaa inay cid u sujuuddo oo qof inuu qof u sujuudo haddaan amri lahaa fardan wa taqdiiran waxaan amri lahaa qofka dumara inay ninkeeda u sujuuddo yacnii riwaayaadka qaarkood waxay ku darayaan licidami xaqihi calayha xaqa uu ninku ku leeyahay qofka dumara korkeeda weynaanshaha u weyn yahay daraaddeed rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa weeyaan xadiiskana wuxuu tilmaamayaa xaqa uu ninku ku leeyahay qofka dumara inuu weyn yahay ayaa laga qaadanaya xadiis kale waxaa ku soo aroortay in nabiga calayhi salaatu wasalaam qof dumaray u timi dabeedna uu ku yidhi ma nin baad u saaxiibta su'aal buu weydiiyey wuxuu yidhi ma garanaysaa xaqiisa wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam undurii ayna anti minhu fa jannatuki wa naaruk waxaad eegtaa maqaamkaad isaga ka joogto eeg waayo waa jannadaadii iyo naartaadii weeye bimacnaa marna jannuu kuu sababayaa sidaad markaa waxay ku tahay marna naar bay kuu sababaysa undurii ayna anti minhu fa innahu jannatuki wa naaruki marka xaqa uu ninku ku leeyahay qofka dumara waa weyn yahay xaqa labadeeda waalid waxa ka weynaansha badan xaqa ninkeeda waxaa la garanaya hooyada xaqeedu inuu weynaa haddana hooyadii waxaa kaga xaq weyn ninkeedaa kaga xaq weyn ninkeeda ayaa kaga xaq weyn saas aawadeed ayaa marka waxa weye ahlucilmigu ay yidhaahdeen markay hooyadeed iyo aabbaheed eh, ay soo booqanayso waa inay ka idan qaadataa ninka oo idan weydiisataa idan waa inay weydiisataa inuu u oggolaado waa inay taa weydiisataa xadiisulifkii ayaa sheegayey oo marka waxa weeye caaisha waatay tii nebigan idan weydiistay si aan warka uga soo xaqiijiyo xagga aabbaha iyo hooyaday marka calaa kulli xaal yacni culammadu in xaqa markaa ninku ka weyn yahay xaqa hooyadiiyo aabbaha inuu oorida kaga weyn yahay xaqa ninkeedu kaga weyn yahay culammadu markaa saa waa isla ogolyihin ama qiso caanbaxday oo hadda marka waxaweye miidiyaha qaarkood kollay lay sheegay in lagu faafiyey oo ku saabsan yacni aabbe yani waxaweye sakaraaday oo waxaweye ninkiina qofka dumara ka tegey oo ku yidhi gurigaaga ha ka bixin oo dabeedna marka waxa weeye markaa ay leeyihiin nebiga ayay u tagtay weydiisatay ay tii saasay ugu yidhi ninkaaga adeec buu yidhi markaasay guriga ku sugnaatay markii dambe waa dhintay markaasay markaa nebiga weydiisay sida qisadu sheegayso markaasuu yihi marka waxa ninkaaga ateec markii adigu qisada noocaa sheegaysa xadiiskaasi waa daciif ma sugna xadiiskaasi waa daciif ma sugna idan ha jiro markaa idan ha weydiisato laakiin isaga laftiisa ninka uma fiicna inuu markaysaga markaa u diido oo cishrada iyo dhaqanka wanaagsan kama mid aha ee dhaqanka wanaagsan iyo cishrada wanaagsani waxay tahay inuu u oggolaado oo si marka waxaweeye mutlaqa markay u baahato aabbaheedii hooyada inay soo booqato ya inuu ugu ogolaado ayaa markaa dhaqanka wanaagsan markaa soo gelaya iyo dhaqanka wanaagsan saasaa soo gelaysa xadiiskanoo kale qise ku tacalluqdaa jirta saxaabada qaarkood inay ku hamiyeen inay nebiga u sujuudaan baa dhacday riwaayaadka qaarkoodna waxaaba soo arooray in markaa waxa saxaabi mucaad inuu u sujuuday dabeedna uu ku yidhi maxay tahay tani dabeedna uu yidhi marka waxa weeye qolada markaa kiristaankuba waxay u sujuudaan bababkooday u sujuudaan marka adaa u xaqnimo badan riwaayo kalena ay sheegayso saxaabadu inay ku hamiyeen inay u sujuudaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku yidhaahdeen yacni qolada markaa gaalada ama nasaaradu kuwa madaxda u ahee hogaamiya ee geesiyada ah ayay u sujuudaan marka dee adagu xaqnimo badan dabeedna nebigu ku yidhi marka waxa weeye yacni laba qisoo caynkaasoo laba xadiis ku soo kala arooreyn baa jira u yihi laa yenbaqii liaxadin an yasjuda liaxad qofna markaa uma banaano inuu qof usujuudo sujuudo walow kuntu aamiran an yasjuda axadun liaxad la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha yacni haddii marka waxa weeye qof qof inuu u haddii aan amri lahaa qofka dumara waxaan amri lahaa inay ninkeeda u inay ninkeeda u ayaan amri lahaa marka waxaa laga qaadanayaa xaqa markaysaga ninku inuu weyn yaha laga qaadanaya can ummi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi se laga soo wariyey ayuma imra'atin qof dumaroo kastoo maatat dhimata wa zawjuhaa canha raad yada oo walxaal zawjuhaa ninkeedu canha raadin uu ka raalli yahay dakhalat iljanna jannaday gelaysaa rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasana ayuu yidhi waa taxsiiniyey laakiin ahlucilmiga qaarkood xadiiska waa cilleeyeen waa daciifiyeen laba nin baa ku jira oo markaa jahaalo ku sugan tahay saas aawoodee xadiidkani sanadkiisu wax waa daciif weeye sanadkiisu waa daciif weeyaan xadiidka laba boqol iyo saddex iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo afar iyo sagaashan wa can mucaadi bni jabalin radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam laa tu'di imra'atun zawjaha fi dunya ila qaalat zawjatuhu min alxuuri ilciini laa tu'diihi qaatalak illaah rasuulku waxau yihi sala allahu alayh wasalam laa tu'dii ma dhibto imra'atun haweenay ma dhibto ama qof dumari ma dhibto zawjaha ninkeeda ma dhibto fi ddunya adduunyada gudaheeda kuma dhibto xaal axwaasha ka mid a ah? ilaa qaalat xaalay ku tidhi mooyaane zawjatuhu ooridiisii ama haweenaydiisii ay ku odhanayso min alxuuri alciini xurulciinta ka mid ahayd ninkani hadduu janno gelaayo sawjadiisii xurulciinta ka mid ahayd ayaa waxay ku tidhaahdaa haweenaydaa ninku adduunyada ku qabo laa tu'diihi ha dhibin qaatalaki illaahu ilahay ha ku nacdale yacnii oori kasta oo ninkeeda adduunyada ku dhibta ninkaasina uu yahay nin jannada geli doona zawjada xuuralciinta ah ee aakhiro markaa loo guurinaayo taasaa waxay ku tidhaahdaa tan adduunyada joogta ha dhibin ilaahay ha ku nacdaleen culamada qaar lacnaddii bay u fasireen qaarna waxa weeye marka waxay u fasireen yacni markaa dilki lacnaddaa fiican laa tu'dii ha dhibin bay tidhaahdaa qaatalaki illaahu ilaahay ha ku nacda fa innamaa huwa cindaki dakhiil wuxuu ahaaday oo qura adiga agtaada mid marti ku ah ayuu ahaaday dakhiil waxaa loo jeedaa dayf mid wakhti yar kula joogaayo marti kugu ah weeyaane ha dhibin yuushiku an yufaariqakii ilaynaa wuxuu u dhow yahay oo u degdegayaa inuu kaa soo faaruqo oo kaa yimaado adiga oo annaga noo yimaado noo soo faaruqo saasuu u dhow yahay ee ha dhigin rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah ee culamada qaarkoodna xadiiska waaba saxiixiyeen xadiisku wuxuu tilmaamayaa ninkii markaa muuminka ahaa haddii adduunyada qof dumari ay ku dhibto xuuralciintii inay ogaanayso dabeedna marka ay nacdalayso ta dhibaysa ayna odhanayso dee adiga agtaada wuxuu ku yahay marti bimacnaa tambareeriyo kale ku yahay ya marka waxay u qaybsantaa dee taasi inay markaa iyada lafteedu jannada la geli doonto imaa awalan wa imaa aakhiran iyo in waxa weeye markaa aynay jannada la geli doonin oo munaafiqadii wax la mida ay tahay dee haddii waxa weeye nifaaq iyo kufri ay ku dhimato ama munaafiqnimo iyo gaalnimo hadday ku dhimato ama dib ha ka gaalowda ama marka horeba munaafiqnimaha qarsanayso ictiqaadii dee xaalka caynkaasa inaanay aakhire shaqo ku lahayn waa iska caddahay haddii laakiin lafteedu markaa ay jannada geli doonto waxay markaa tilmaamaysaa inay haddana iska xigsinayso maadaama iyadu qatcan ay ku jirto dee jannadii xuralciintu tan kalena markaysagaa dee ay dhici karto inay ka baaqato ama inay gasho si walba ay u dhici karto inay iska xigsiinayso dabeedna kula odhanayso ha dhibin qaatalak illaahu waa habaaraysa waa habaaraysa waxaa laga qaadanayaa xuuralciinta inay ogaanayso ninka markaa waxa weeye aakhiro loo guurin doono xaalkiisa adduunyada iyo orida uu qabo iyo waxa isla muteen iyo inay dhibtay iyo in kale inay ogaanayso la ogeysiinayo ninkaana dee markaysaga ay garanayso ayaa xadiisku tusinaya culamada qaar waxay yidhahan waa la daalacsiinayaayo yacnii wax dhibaata hadday ku samaysay dhibtaasaa la tusayaa calaa kulli xaal ama ha la daalacsiiyo ama ha la ogeysiiyo ha loo sheegabe waa xadiiska ka muuqata ninkeeda aakhire loo guurin doono xuuralciintaas adduunyada inay haweenay ku dhibtay iyo in kale in la ogeysiinaayo ma ay garanayso dabeedna sidaa ay kaga falcelinayso sidaa ay kaga falcelinayso dhibtan haddaba waxaa loo jeedaa waa dhib yacnii xaqdarro ay ku dhibaysaa looga jeedaa tay sidaa ka odhanaysa waa dhib xaqdarre ay ku dhibayso laakiin dhib xaqdarre ay ku dhibayso haddaynay ahayn ee xaq ay ku dhibayso ay leedahay masruufkaygii isii xaqaygii isii waad i dayacdo xaqaygii firaashka ima siisid ama waxa weeye waad i dayacdo masruufkaygii ima siisid waxay ku dhibaysaa xaqeeda inay dalbaysa ay tahay lacnaddu markaa ka iman mayso waxaa laga hadlayaa waa iidaa bihayri xaq waa dhibis xaqdarro ay ku dhibaysay taa kaga fal celinaysaa taasna waxaa ku sugan digis laga digaayo oo haweenka looga digaayo ninka muuminkaa inay dhibaan laga digaayo ayaa xadiiska ku sugan si aan habaarkaasi aanu ugu dhicin ay uga badbaado dakhiil waxaa loo jeedaa waa dayf ama nasiil mid waxa weeye marti kugu awoy yacnii rasmigoo xagga yaga ama ha la wadaagto aakhiro ama yan la wadaagin xadiiska laba boqol iyo afariyo sagaashan wa can usamata bni zaydin radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam maa taraktu bacdii fitnatan hiya adaru cala alrijaali min annisaa maa taraktu bacdii nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam anigu kama tegin dabaday ay bacda wafaatii baa loo jeedaa geeridaya dabadeed fitnatan fitna kama tegin iyo imtixaan fitnadaasoo hiya adaru cala arijaali ragga kaga dhibaato badan min annisaa'i dumarka fitnada ugu daran ee aan markaa ka tegayaa geeridayda dabadeed adduunyada kaga tegayaa ee waa fitnada ah inay dumarka markaa raggu ku fitnoobaan waa fitnada ugu dhibaatada badan ee ugu daran muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna waxaa ku sugan dumarka fitnadoodu inay daran tahay shaydaanka ayaa ku ugaadhsada waana kedin badan yihiin oo waxbay markaa dagaan oo kediyaan famaa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diini aqlaba lidii lubbin minkun yacnii qaar marka caqligooda iyo diinkooduba naaqus yihiin oo uga rayn badan oo uga qaalib noqosho badan nin caqli u saaxiiba ma arkin buu yidhi dumarow yacnii idinkoo marka caqligiinna iyo diinkiinnuba naaqus yahay ayaa haddana ninkii caqliga wanaagsan u saaxiibka ahaa aa kedin kartaan oo ka rayn kartaan oo ka qaalib noqonaysaan marka fitnada dumarka in aad iyo aad laysaga jiro ayaa laga qaadanaya gaaladuna aad bay u adeegsadaan fitnada marka waxaa dumarka inay yidhaahdaan xijaabkan iyo isdadkan iyo waxaan iska daaya maxaa iska qarinaysaan maryaha iska tuura markaasaa dabeedna dumarka inay qaawiyaan ayay markaa doonayaan waa wax shaytaankuna ku ugaadhsado gaalada markaa dee shayaatiinul insi yaga laftoodu weeyaane iyaguna ay ku ugaadhsadaan weeye marka shaydaankuna iyaga wuxuu u qurxinayaa tabarrujka iyo isqaawinta iyo quruxdooda inay muujiyaan iyo inay soo bambaxaan xataa waxa weeye iska daa wax kale badeecadihii baa markaa lagu xayaysiinaya iyo ashyaadii ayaa lagu xayaysiinaya meel walba markaysa waxa naaqaawan baa markaysa lagu sawirayaa yacni lagu faafinayaa yani lagu xayaysiinayaa markaasaa la odhanayaa waxa weye waa malikatuljamaal boqoraddii quruxda markaasaa lagu xayaysiinaya ashyaada yacni lagu xayaysiinaya ya yacni waxa weeye markaasaa la leeyahay dumarka ha shaqaystaanoo la saaro markaasaa meel walba waxaa la dhigayaa toonka iyo xafiisyada iyo markaysaa meel walba iyaga ayaa lasoo dhigayaa markaasaa waxaa lagu dooranayaa siday u kala qurux badan yihiin shaqooyinka marka waxyaalaha caynkaasoo kale ah waxaa dhacda gaalada kolay laga soo qaataye in markaa gabadha haddii laga qurux badan yahay dadku waa wada qurux badan yihiin haddii laga qurux badan yahay eh, inaan loo diran baa laga yaabaa laakiin midootay ka quruxda badan tahay cawradeedina ay muujisay ayaa marka waxawe shaqooyinkaa loo diranaya yacni waxaa ku jirta yacni markaa kedin lagu kedinaayo oo dadkii lagu luminayo ayaa ku sugan ayaa ku sugan waa gaaladii waaweynada qaarkood ay yidhaahdeen muslimiinta waxay ku samaynayaan dumarku marka haddii loo adeegsado ya waxaan madaaficdu ku samayna waxaan madaaficdu ayna ku samayna baabka lixiyo soddonaad baabunafaqati cala alciyaal wuxuu u baab yahay masruufka la masruufayo cala alciyaali ciddii masruufkeedu uu cid saaran yahay ciyaalka loogama jeedo carruurtoo keliya af soomaali ahaan mala ciyaalka carruurtaa loo yaqaanaa ciyaal waxaa la cid alla ciddii la masruufo ori ha noqoto zawjo ha noqoto ubad ha noqoto khaadim ha noqoto cid kasta oo markaa la masruufo ayaa waxaa la odhanayaa ciyaal baa la odhanaya waa caala yacuulu man caala jaariyatayni waa inagii soo marray yaa mm, ibda biman tacuulu waa inoo iman doonaa qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf wa cala almawluudi lahu kii loo dhalay ilmaha waxaa korkiisa saaran risquhunna quudintooda masruufkooda wa kiswatuhunna iyo hugooda inay markaa dhar iyo arra tiraan oo markaa dhar hugiyaan oo dhar siiyaan iyo inay markaa waxay cunaan iyo waxay cabbaan ay siiyaan bilmacruufi yacnii si macruuf ku jiro macruuf xaalay ku dheehan yihiin ay ku masruufaan oo ku markaa waxa weeye yacni ku arra tiraan macruufka waxaa loo jeedaa qadarka qofku markaa uu kari kare curfi ahaan la yaqaano alcurfu muxakam ee caadadu ku dareertay in ciddaasoo kale lagu masruufo qadarka waajibayaa saasuu noqonaya ee kifaayadooda ah khudii maa yakfiiki anti wawaladaki bilmacruuf wa qaala allahu tacaala allah wuxuu ihi liyunfiq duu sacatin min sacati liyunfiq ha masruufo ha bixiyo duu sacatin kii qaniinnimada u saaxiibkaa iyo hodannimada ee maalka loo ballaadhiyey min sacatihi xoolihiisa ballaadhan wax ka mida markaa ku masruufo waman qudira calayhi risquhu kii lagu cidhiidhiyey arsaaqdiisa lagu cidhiidhiyeyna falyunfiq ha siiyo ha ku bixiyo mima aataahu allah wuxuu allah siiyey wax ka mida isaguna ha ku masruufo ha siiyo laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha ilaahay nafna ku kallifi maayo oo markaa ku dirqin maayo ku xambaari maayo ilaa maa aataaha wuxuu allah siiyey mooyaane naf walba wixii la siiyey baa lagu kallifay kii inta yar la siiyey inta yar ka bixi ayaa la odhanayaa kii waxa badan la siiyeyna waxaaga badan ka bixi bimacnaa haddii markaa ninkii loo waasiciyey oo xoolo badan uu leeyahay yaanu markaa nafaqadii ku cidhidhin ha u waasiciyo siduu ilaahay ugu waasiciyey isaguna ha ugu waasiciyo dee si wanaagsan marka waxa weeye ha u quudiyo oo wanaajinta u wanaajinaayo iyo ballaadhintaa u ballaadhinayo ajar buu ka helayaa saas aawadeed isagoo markaa khani ah in inta faqiirku bixiyo kale uu bixiyo maaha waa inuu u badiyaa siduu ilaahay ugu badiyey waa inuu ugu badiyaa haddii waxa weeye dee xooluu cidhidhi ku yihiinna qadra istitaacatii intuu kari karo isaguna markaa u bixiyo ha siiyo marka dadka nafaqada laga rabaa isku inma isagoo taajira inuu yidhaahdo anigu inta faqiirku bixiyaan bixinayaa dee taasi waa nooc bukhliya yaa marka wanaajintii cushradii wanaagsaneed iyo dhaqankii wanaagsanaa dee ma noqonayso waa inuu ogaadaa xoolahani markaa inaynay noqonayn faa'iida la'aan inay noqonayn dadkaagii baa kuu cunaya mar labaadkana haddaad niyaysato ajar baad ka helaysaa hadda ka warran ya dadkaagii baa kuu cunaya oo dee waxa weeye markaa ku intifaacaya mar labaadkana haddaad niyaysato oo ixtisaab uga jeedo iyo niyo ilaahay dartiya ma'juur baad noqonaysaa ajar baad keenaysaa axaadiistaynu ku arki doonnaa marka saas aawadeed yacni waxa weeye haddii ruuxa ilaahay waasiciyey waa inuu isaguna nafaqadii waasiciyaa oo u ballaadhiyaa yacni waxaanu noqonayaa ma'juur yacni waxa weeye sadaqadda kale siduu ajar ugu helayaanu ajar uga helayaa yacni jazaagaasna waxa waa la kulmaya wa qaala tacaala allah wuxu uhi wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wamaa anfaqtum wax kastaa baxsataanoo min shayin shay ah fahuwa yukhlifuh ilaahay waa idiin daba marinayaa khalaf wanaagsan buu idiin daba khalafkaa loo daba marinayaa laba nooc buu noqonayaa wuxuu noqonayaa xaggii maalka ee xoolihii ka tegeen nafaq ahaan uu bixiyey beddelkoodaa la siinaya shayga labaadna wuxuu yahay waa sawaabkii ajarka in laga ajar siinaayo loo labanlaabayo weliba ya ninbaa wuxuu yidhi marka anigoo xoogaa aan wax badan eh, haynin ayaa markaa waxaa la sheegay reer tabaalaysan oo waxaweeye markaa xanuunsanaya oo dhib badani ku suganta oo dadkii marka ay wada waalan yihiin hal qof baa u dhaqdhaqaaqa inta kalena waxawaa xanuunsanayaan ya kan baa baxsada ee baadidoon haddana quudkoodii raadi dhib badan baa la sheegay halkii baan waxaan sameeyey buu ihi konton markiisa markaa dollar baan soo saaro kontonkii ma bixiyey masjidkii baan ka baxay markaan ka baxo aan i yar socday ayaan markaysa waxaan yani nin salaamay aan isnaqaanay dabeedna markaa shan boqol baa buu dhiibay konton ku dhufo toban ya yacani waxaweye iyadoo toban laaban ayaa isla markiiba la siiyey daqaa'iq weyaan waxa u dhexeeyey buui ya daqaa'iq baa u udhexeeyey laakiin markuu qofku bixinaayo waa inuu u bixiyaa lisawaabi alaakhira sawaabka aakhir iyo ajarka aakhira inuu ku doonaayo waa inuu u bixiyaa waa inaanu u bixin adduunyada xooluha kuugu bataan dariiqaha u kuugu timaaddo taas laakiin maqsuudkaagu waa inaanu ahayn sadaqadaad bixinayso xooluha kuugu bataan maqsuudka weyn waa inaanay ahayn almaqsuud alacdam waa inuu noqdaa lisawaabi alaakhira inaad sawaabka aakhiriya ajarka aakhira ku hesho ya laakiin hadduu muraadkaaguba yahay xooluha kuugu farabataan uu yahay dee ajarkii xaggiisii baa kaa cawarmays ajarkii baa kaa cawarmay xadiidka laba boqol iyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo lix iyo sagaashaneh wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam diinaarun anfaqtahu hal diinaar oo aad ku bixisay fii sabiili illaahi waddada ilaahay oo jihaadka aad ku bixisay wa diinaarun iyo diinaar oo anfaqtahu aad ku bixisay fii raqabatin ay fii citqi raqaba ama fii fikaaki raqaba qoor xoraynta la xoraynayo bimacnaa addoon xoraynta la xoraynaayo aad ku bixisay wa diinaarun iyo diinaar oo tasaddaqta bihi calaa miskiin aad ku sadaqadaysatay miskiin wa diinaarun iyo diinaar oo anfaqtahu aad ku bixisay eh, calaa ahlika ehelkaaga aad ku bixisay reerkaaga iyo carruurtaada aad ku bixisay afartaa diinaar mid jihaad baa lagu bixiyey midna qoor la xoraynayaa lagu bixiyey midna miskiin baa lagu sadaqadaystay min caamati naasa midna ehelkaagaad siisay acdamuhaa ajran waxa ugu weyni badan diinaarada xagga ajarka hee alladii anfaqtahu calaa ahlik kaad ku bixisay oo ku masruuftay ehelkaaga ehelkaaga kaad ku masruuftay kaasaa ugu ajar weyn rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo weriyey xadiiskan wuxuu tilmaamayaa sadaqaddu siday u kala ajar weyn tahay oo waxa ugu ajar weyn kaad ehelkaaga siisaa ugu ajar weyn waayo isagu waa nafaqa waajiba cidduu masruufkoodu ku saaraa mar hadduu yahay nafaqo waajiba weeye waa sadaqo waajiba sadaqadii waxay u qaybsantaa mid sunnaa iyo mid waajibay u qaybsantaa soo maa ta waajibka ahi dee waa ka khayr badantahay ta sunnada ah man caada lii waliyan faqad aadantuu bilxarb wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima iftaradtuhu calayh allah wuxuu yidhi shay addoonku iigu soo dhowaado waxaan ugu jacayl badnahay farallada waxaan ku faral yeelay sunnayaashii maxaa la yidhi walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba sunnayaasha inuu igu soo dhowaadana ka bixi maayo ilaa aan ka jeclaanayo culammadu waxay ka qaataan alfardu afdalu min annafli faralku waa ka fadli badan yahay sunnaha marka masruufka waajibka ah dee waa ka khayr badan yahay sadaqadii kale sunnada ahayd waa ka khayr badan yahay ya qaraabadii kale laftooda sadaqadaad siisaa waa ka khayr badantahay ruuxa ajnabigaan qaraabada aydaan ahayn inaad siiso waxaa ka khayr badan kaad qaraabada siinayso kaasaa khayr badan wa calaa diraxiimi fintaan sadaqadda miskiinun lagu sadaqadaystaa aydan qaraabo ahayn waa hal sadaqo laakiin sadaqadda ruux qaraabo oo raxim aad tihiin aad ku sadaqadaysataa waa laba markaas sadaqa weeye waa sadaqatun wasila gees waa ka sadaqo geesna waa ka qaraabo xidhiidhin geesna waa ka qaraabo xidhiidhin yacni saas yada wey marka waxa ugu ajar weynoo xataa tii jihaadka lagu bixiyey ka ajar weyn ta ehelka la siiyey waayo aday kuu khaas tahay jihaadkana waa caamoo dee ummaddu u yaallaa tani markaa waxbay aday kuu gaarta aday kuu gaarta waa farducayn adiga khaas kuga ah oho marnaba dee aan kaa dhacay jihaadkuna waxaa laga yaabaa dee fardu kifaayaba noqdo xadiidka laba boqol iyo lixiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo toddobiyo sagaashane wa can abi cabdillaahi wa yuqaalu lahu abu cabdiraxmaan thawbaana ibni bujdud waxa uu imaam muslim ka soo wariyey abi cabdillaahi oo thawbaan ibnu bujdud laodhan jiray mawlaa rasuulillahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay mawlihiisii yacnii addoonuu nebigu xoreeyey calayhi salaatu wasalaam ayuu ahaa walaagani waa walaa'u cataaqa wey waa walaagii xoraynta qaala qaala rasuulullahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi afdalu diinaarin diinaarka ugu fadli badan diinaarkaasoo yunfiquhu arajulu ninku u bixiyo hee diinaarun waa diinaar diinaarkaasoo yunfiquhu uu ku bixiyo oo ku masruufo calaa ciyaalihi dadka uu markaa masruufkoodu saaran yahay yacnii reerkiisa iyo carruurtiisa markaa uu ku masruufo ayaa ugu fadli badan wa diinaarun yo diinaar oo yunfiquhu uu ku bixiyo ayaa isaguna ugu fadli badan calaa daabbatihi daabbadiisa uu ku bixiyo yacni rakuubka marka uu fuulayo uu ku bixiyo faraskiisaoo kale uu ku bixiyo ama awrkiisa rakuubka uu ku bixiyo fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisaoo jihaadka ah yacni marka ugu bixiyo wa diinaarun yo diinaar oo yunfiquhu uu ku bixiyo calaa asxaabihi asxaabtiisa uu ku bixiyo fii sabiili illahi ilahay waddadiisaoo jihaadkaana ugu bixiyo rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo weriyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa sadaqadii diinaarku wuxuu ka samaysnaan jiray dahab buu ka samaysnaan jiray waa afar garaam iyo dheeraad marka waxaan yani dahaba wey afar garaam iyo dheeraad dahaba weeyaan marka diinaarka ugu fadliga badani waa diinaar uu ku bixiyo masruufka ehelkiisa uu masruufayo iyo diinaar uu daabaddiisa inuu ku daryeelo jihaadka uu diyaariyo ugu talagalay uu ku bixiyo uu ku xanaaneeyo calaf iyo wax la mida ugu iibiyo biyo iyo wax la mida jihaadna loo diyaariyo o loogu talagalay daabaddaas ka saddexaadee lagu daray waxay tahay waa diinaar uu ku bixiyey asxaabtiis saaxiibadiis buu markaas siiyey si ay markaa jihaadkii ugu kaalmaystaan waxay ugu kaalmaysanayaan jihaadkii saddexaad diinaar baa ugu khayr badan saddexaad diinaar ayaa ugu khayr badan baa xadiiskana sheegaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can ummi salamata radia allahu canha qaalat qultu yaa rasuula allah umu salama waxay tidhi waxaa laodhan jiray hindu bintu abi umaya ayaa laodhan jiray waana zawjatu nabiy sala allahu aleyh wasalam bay dee noqotay zawjaadkii nabiga sala allahu aleyh wasalam bay ka mid ahay waxay ahayd gabadh caaqilada ah ma caqli badan ayay marka ahayd markuu nebigu u khidbeeyey oo inuu guursado u doonay waxay tii yaa rasuul allah eh, yacni guurkaaga waa jeclahay laakiin eh, saddex arrin baan leeyahay waa midda koowaadee waan dee hadda da' baan ahay oo da'dayduma yara waa midda labaadee dee ubad baan haystaayoo carruuraan leeyahay carruuro ayaan leeyahay waxay tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam dee eh, samafalkiisa armad carruurta kaga mashquushaa oo halkaa dee tafriid iyo ka gaabini ka timaado waa midda saddexaad waxay tii waxaan ahay gabadh masayrta ayaan ahay oo masayr leh ayaan marka ah oo waxaan ka baqayaa dee inaan markaa ku dhibo ayaan ka baqayaa oo dee dhibi iiga timaado si kale guurkaaga dee uma diidin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ta da'da anaad dide kaa da'weyn ta ku saabsan waxa weeye ubad inaad leedahayna ubad kuwa ubadkaygii ayay ka dhigayin ubadkaygii ka dhigayin weliba abu salama abu salama maxaa loohan jira magaciisii magaca abihi maa garanaya ah, cabdullaahi bni cabdilasad waayahay weliba markaa abu salama nebiga waxay ahaayeen calayhi salaatu wasalaam walaalay ahaayeen xagga naaska xagga naaskay walaalo ka ahaayeen marka wuxuu yidhi xagga da'da daanaa kaa daaweyn xagga markaa ubadkana ubadku ubadkaygii oo kale weeye ubadku waa ubadkaygii waa tashbiih baliiq yacani kuwaygii oo kale ka dhigan yihiin arrinka saddexaad ee masirka ku saabsanna ilaahay baan ka baryayaa buu yidhi inuu kaa khafiifiyo ilaahay baan waxaan ka baryayaa inuu kaa khafiifiyo sidii bay ku aqbashay guurkii nebiguna calayhi salaatu wasalaam ku guursaday qaalat qultu yaa rasuula allah waxay tihi rasuulka ilaahayow hal lii ajrun fii bani abi salama ajar ma ku leeyahay ubadka abu salama ka tegey waxaan siiyo ubadka abu salama waxaan siiyo ajar ma ka helayaa an unfiqa calayhim inaan masruufo ajar ma ka helayo ay fii an unfiqa calayh walastu bitaarikatihim haakada wahaakada mana ihi mid ka tegaaya ubadka abisalama dhalay sidaa iyo sidaa bimacnaa inay u faafaan oo arsaaq doontaan oo ay markaa waxa weeye quruskiinna la soo baxa aan ku halleeyo mid sidaa kaga tegaysana anigaan ahayn haakada wahaakada waxaa loo jeedaa yani shaqo tag iyo markaa risiq doonad markaysaga iyagu risiqoodii ay markaa u faafayaan iyo masruufkoodii yacni saa kuma eegan karee waan xanaanaynaya waa dhowraya kollayba waa masruufayaaye ajar maku leeyaho ma ka helaya innamaa hum baniya waxaanan sidaa uga tegayn u daynayn wax kaleba maahae waa ubadkaygii taanaa dhalay haddaan ummu salama ah faqaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam nacam haa ajar waad ku helaysaa laki ajru maa anfaqti calayhim waxaa kuu sugnaaday ajru maa anfaqti calayhim waxaad ku nafaqayso ku masruuftay ajarkoodaad leedahay wixii aad siisayba ajarkooda waad helays haddaad ixtisaabto niyada la timaado oo aad markaa ajar ah, inaad ka doonayso niyeysato rabbi ugu dhowaanayso ajarkaa waad helaysaa waad yeelanaysaa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqay xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa yani ubadka wixii la siiyo in ajar laga helayo laakiin waxa weeye bisharti waa in ixtisaabka jiraa niyo ajar doon ah oo allah ajar laga doonayo waa in lagu siiyo lagu bixiyo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk